بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المصنف رحمه الله تعالى كتاب دعوى الدم والقسامة kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay sheegashada dhiigga la sheeganayo iyo qasaamadii qisaamadu ama qasaamadu way noo imaan doontaa bifatxi ilqaaf weeye waa dhaaro dadka sheeganaya dhiig ay dhaartaan markii aan loo haynin caddaymo ama markhaati aan loo haynin laakiin calaamo ama qariino tusinaysa qofkan inuu qofkan dilay ay jirto sida noo imaan doonta insha allahu tacala marka waa konton dhaarood way noo imaan doontaa iyadoo marka dacwa markii qofkii dhiig uu sheeganayo shuruud buu leeyahay shuruuddiibu halkan mualif ku tilmaami doonaa waa lix shardi wuxuu yihi yushtaradu waxaa an yufasila inuu e, kala saaro maa yaddaciihi qofkani wuxuu sheeganayo oo min camdin kas ah, wa khaطa'in gaf ah wainfiraadin e, keliyeysi ah inuu la keli noqday dilkii wa shirkatin wadaag inuu qof kale la wadaagay fain alaqa haddii uu iska sii daaya sheegashadii oo uusan faahfaahinin istafsalahu waxaa faahfaahin weydiin doonaa alqaadi garsoorihii wa qiila waxaa la yidhi yucridu wuu ka jeedsanayaa marka la sheeganayo dhiig dacwada dhiigga ama wax kasta oo qofku uu sheegay inuu dhiig ahayn waxaa loo shardiyaa lix shardi waxyaabaha kale waxaa ka mid ah sida qasb dhicitaan xoolo qofkii laga dhacay sariqa xatooye hadduu sheegay in xoolo laga xaday itlaaf xoolo in laga baabi'iyey lix shardi baa loo shardiyaa shardiga koowaad waxaa weeye an takuuna macluuma in ay ahaato dacwadaasi dacwo macluumoo la og yahay haaliban oo taa macnaheeda waxaa weeye qofkan waxa uu sheeganayo inuu faahfaahiyo oo uu kala saaro haddii maalan dhiig uu sheeganayo dil hadduu sheeganayo in ehelkiisii la dilay ama qof qariibkiisaa la dilay inuu caddeeyo dilkaasi wuxuu ahaa ma camdibaa ma khaabaa ma shibo camdibaa ma keligiibaa dilay qofkan ma dad kale isla wadaageen dilkii waa inuu waxaasoo dhan caddeeya maxaa yaele axkaamtii way kala duwan tahay walidaalika uma fillo inuu dhaho qofkan ayaa yani aabbahay dilay maalan waa inuu dhahaa kas buu dilay keligiibaa dilay ama laba nin bay ku dileen oo hebel iyo hebel ah waa inuu saa u caddeeya haddii haddaba uu iska ilaaqo oo dacwadii uusan faahfaahinin qaabkii dilku u dhacay qaadiga ayaa faahfaahin weydiinaya wuxuu leeyahay see loo dilay ninka ma kas baa lagu dilay mise kama ma keligii baa dilay misle qof kale ayay wada socdeen markaa sifadii qatliga uu u dhacay ayuu weydiinayaa kadib hadduu dhaho kas buu u dilay wuxuu leeya bal ii sheeg qaabkeebuu u dhacay waxa laga yaba dadka caamada ah waxaan kas ahayn inay kas moodaan markaa eh, uu weydiinaya faahfaahin buu weydiinaya qaadigu qiil baa wuxuu leeyahay maye qaadigu faahfaahin weydiin mahaye hadduu dhaho eh, ninkana aabbahay dilay maalan wuu ka aamusaya qaadigu maxaa yeele dacwo aan dhammaystireen weeye marka wuxuu leeyahy dacwadaada soo dhammaystir ama sax buu leehay maxaa yeelay haddii uu dhaho qaabkee buu u dilay ma kas buu u dilay mise kamaa buu u dilay ma keligii buu ahaa waxaa hadduu weydiiyo waa nooc talqiinu leeyahay dacwadiibuu u yeedhinaya dacwadana lama aqbalaya yeedhin in lagu sameeyo waaya marka sidan talqiin ma aha qowlka hore wuxuu leeyahy talqiin ma ahee talqiinka waxa wey inu dhaho waxaad dhahdaa kas buu u dilay ama waxaad dhahdaa ama u dilay taasa taliina ah, taasaan qaadiga laga aqbalay lakiin hadduu dhaho seebuu u dilay taasi waa su weydiinayo wuxuu yidhi yushtarad waxaa la shardiya an inuu kala saaro ma yadacii waxa uu sheeganayo min camdin kas ah wa khaطa'in gef ah wainfiraadin kelinimo ah washrikatin wadaag ah fain alaqa iska sii daayo dacwadii istafsalahu waxaa weydiin doona alqaadi garsoorihi waqiila waxaa la yidhi yucridu canhu uu jeedsanaya waaya hardiga labaad halkan mualifka nooguma sheegin sharxu noogu qoranya waxaa weeye an takuuna mulzima dacwadu waa inay ahaato dacwo qofkii wax ku laaziminaysa marka haddii qofkii maalan uu sheegto inuu qof kale wax u hibeeyey ama qof kale uu wax ka iibiyey ma anfacayso maxaa yeele mulzim ma ah waa inuu dhaho waxbuu iga iibiyey wuunay guddoonsiiyey waxaan waan ka iibsaday waana ka gudoomay waynu saa ama wuu ii hibeeyey waana ka gudoomay markaas mulzim noqonaysa laakiin waxaan weli la kala gudoomin mulzim ma ah kaana waa shardiga labaad matriga nooguma qoro laakiin shuruudda kale matriga noogu qoraya wa an yucayina waa inuu cayimaa almuddaca calayhi qofka wax lagu sheeganayo falow qaala hadduu dhaho qatalahu waxaa dilay axaduhum midkood laa yuxalifhum qaadigii dhaarin laa yuxallifhum ma dhaarin doono alqaadi qaadigii fi lasaxi muctamad haddaan qabanno wayajriyaani labadan qowl waxay ku dareerayaan fii dacwa qasbin dhac sheegashadii wa sariqatin xatooyo sheegashadeed watlaafi waitlaafin iyo xoolo baabi'intood sheegashadeed wuxuu ku yidhi shardiga saddexaad ee shuruuddii dacwada waxaa weeye in qofkan muddaciga ah ee wax sheeganaya inuu cayimo qofka muddacalayga qofka uu wax ku sheeganayo waa inuu magac dhabaa oo u dhaha maalan ninkan hebel ah ayaa aabbahay dilay waa inuu saa dhahaa ama saddexda nin baa aabbahay wada dilay oo saddexdiiba uu tilmaamaa waaya haddii laakiin uu ibhaamiyo u dhaho maalan saddexda nin mid ahaanba aabbahay dilay garan maayo midkuu yahay taasi ma anfacayso taasi dacwo dhammaystiran ma aha shuruuddii dacwada ayaa la waayay mid ka mid a ah, walidaalika qaadigu ma dhaarinayo saddexdaa nin oo dhihi ku dhaarta inaydan ninkaa dilin maxaa dacwadii ibhaam baa ku jira ninkani wuxuu sheeganaya mid ka saddexdaas inuu dilay marka waa inuu cayimaa midkaa uu sheeganayo sida asaxa waa sidaa khilaafu lasaxna wuxuu leeyahay maye qaadigu wuu dhaarinayaa saddexdooda buu dhaarinaya waa khilaaf alasax waa qowlkii laga xoog badnaa haddaba labadaa qowl asax iyo khilaafulasax midna uu leeyahay la dhaarin maayo mar hadduu ibhaamiyey midna uu leeyahay maya waa la dhaarinayaa waxay ku dareerayaan sheegashada qofkii uu sheegto in xoolo laga dhacay ama xoolo laga xaday ama xoolo laga baabi'iyey intaaba way ku dareerayaanoo haddii uu ibhaamiyo oo uusan cadaynin ciddii xoolaha dhacday uu dhaho saddexda nimid mid ahaan baa gaarigayga dhacay ama mid baa xaday ama mid baa burburiyey waa dacwo mubhama ah ma la dhaarinaya qowlka asax uu leeyahay maye la dhaarin maayo ilaa u cayibo khilaafu asaxna wuxuu leeyahy waa la saddexdoodaba marka labadii qowl ayaa halkan lagu dareeraya wa an yucayina waxaa la shardiyaa inuu cayibo mudacigii dacwadiisa uu ku cayibo almuddaca calayhi qofku wax ku sheeganayay falow qaala hadduu dhaho tani waa tusaale waxa weeye waxay tusaale u tahay hadduusan cayibin falow qaala haddaba hadduu dhaho qatalahu waxaa dilay qofkan axaduhum midkood baa la yuxallifuhum kuwaa waxa weeye lagu sheegtay inay wax dileen dhaarin maayo alqaadi garsoorihii filasaxi muctamad haddaan qabanno wayajriyaani way ku dareerayaan labadan qowle asax iyo khilaafu alasax fii dacwa qasbin dhac sheegashadii wa sariqatin iyo xatooyo sheegashadeeda wa itlaafin iyo xoolo baabi'intood wainnamaa tusmacu waa la maqlayaa dacwadii min mukallafin qof waxa weeye la mashaqeeye oo mukallaf ah multazimin oo axkaamtii laasimsaday calaa milihi asagoo kalena uu ku sheegto halkan wuxuu ku tilmaamayaa shardiga afraad iyo kii shanaad shardiga afraad waxaa weeye in qofka wax sheeganaya ee mudaciga ah uu yahay qof mukalaf ah qof qaangaar ah baaliq ah caaqil ah waa inuu yahay la maqli maayo ilmo yar sheegashadii mid waalan dacwadiisa la maqli maayo waa inuu multasim yahay multasim waa maxay waa qof axkaamtii laasimsaday marka waxaa soo hosgelaya muslimkii iyo dimmigii waxaa kaa baxay xarbigii maxaa yeele xarbiga waxa weeye dacwadiisu socon mayso oo dee dhiiggiisuba macsuum ma aha haddii qof laga dilo waxa weeye xarbi ah dee dhiiggiisu waxa weeye damaan ma leh saa darteed dacwadiisa la asmaci maayo shardiga shanaadna waxa weye calaa milihi asagoo kale inuu ku sheegto macnaa qof asaga la mida ah waxaa laga wadaa labadii sifeen soo tilmaanay ahayd waa inuu yahay mukalaf multazim ah muddaa calayhina wa inu saasoo kale yahay waa inuu yahay mukalaf multazim ah axkaamtii laasimsadee hadduu yahay ilmo yaroo sabi ah wax ku sheegto la dhegaysan maayo hadduu majnuun yahay midkan wax ku sheeganaya la dhegaysan maayo weligiisiibaa imaanaya weligiisiibaa meeshii waxa weye mudda calayhiga qumaya ilmaha yarka ah weligiisiibaa lagu sheeganaya ee ilmaha yarka wax lagu sheegan maayo waaya maxaa ilmaha yarka isma difaaci kara isagu dhaartiisana la aqbali mahayo saa darteed weligiisii baa meeshiisa gelaya wainamaa tusmac waxaa la maqlayaa uun dacwadii min mukalafin mid la mashaqeeyey oo mukalaf ah waa baaliq caaqil multasimin axkaamtii laasimsaday calaa milihi asaga mid lamida ah uu ku sheegto walow idacaa hadduu sheegto infiraadahu qofkii inuu la keli noqday bilqatli dilki uma dabeetana idacaa uu ku sheegto calaa aakhara mid kale inuu asnaa dilay lam tusmac aaniya dacwada labaad la maqli maayo la dhegaysan maayo shardigan waa kii lixaad shardigan marka waxaa weeye markaan soo khulaasayno inaysan dacwadu isburinin tanaaqud waa inuusan udhaxaynin waa inay isbaraanbarin oo iska hor imaanin tusaale ahaan haddii uu qofku sheegto inuu aabbihii dilay hebel baa aabbaha dilay buui oo keligii baa dilay dabeetana wuxuu hi maye hebel baa dilay mid kale ayuu ku sheegtay oo kii hor aan ahayn dee waa mutanaaqid qofka marka hore wuxuu hebel baa dilay markii dambana wuxuu hebel baa dilay markaa wuu isburiyey sidaa darteed dacwadii waxay noqonaysaa dacwo mutanaaqid ahoo marka taana waynu ka ilaaliya dacwadii inay isburiso wuxuu ihi walow daca hadduu sheegtay infiraadahu inuu la keli noqday bilqatli dilkii keligii baa dilay buui uma dabeetna idaca wuxuu ku sheegtay calaa aakhara qof kale inuu asna uu dilay ama uu la wadaagay dilkii ama keligii baa dilay buui kana dambana ama kii horuu la wadaagay buui lam tusmac ahaaniyatu dacwada labaad la maqli maayo dacwada dambe la dhegaysan maayo maxaa yeele tii hore ayay burinaysaa wuxuu idhi ow wuxuu sheegtay camdan dil badheer ayuu sheegtay ogaal ah wawasafahu wuxuuna ku tilmaamay bihayrihi camdi hayrkiibuu ku tilmaamay lam yabtul buri maayo aslu dacwa sheegashada asalkeeda fi labhari muctamad haddaan qabanno wuxuu ninkan ayaa aabbahay kas u dilay buu yidhi tusaalahaa dabeetana qaadigii ayaa yidhi see buu u dilay bal hadda tilmaan wuxuuba yidhi asagoo ugaadhsanaya oo waxa weeye ugaadh tooganaya ayuu aabbahay la kulmay oo xabaddii saas u dhacdo u dhintay marka dee taa uu tilmaamay way ka duwan tahay ee sheegashadiisii kaska tani waa kama wuxuu sheegaynayana waa kas marka aslu dacwa buri mayso aslu dacwa sheegashada ama dacwada asalkeeda buri maayo sababtoo ah qofku waxaa laga yaabaa inuu ismootiyo waxaan kas ahayn kas uu isku mootiyaa dhici karta kama iyanu kas moodaa dhici karta ama kaskii uu kama moodo wuu ismootiyin karaa walidaalik aslu dacwa buri mayso ee tafsiirkiisa unbaa la raaci doonaa tilmaanta dambe uu tilmaamay unbaa la ictimaadayaa oo kama bay noqoni kas ma noqonayso oo diyat lkhata ayaa markaa waajibaysa wuxuu ihi awamase iddaca wuxuu sheegtay camdan qatlan camdan dil badheer uu sheegtay wawasafa wuxuuna ku sifeeyey bikayrihi waxaan camdi ahayn lam yabtul buri maayo aslu dacwa sheegashada asalkeedu buri maayo fi adari muctamad haddaan qabanno wa tahbutu way sugnaanaysaa alqasaamatu qasaamadii fi lqatli dilkii bay ku sugnaanaysaa dhexdiisa bimaxalli lowthin calaamad maxalkeed dilkaasoo ka dhacay wa huwa lowdka haddaan kuu tilmaamo qariinatun waa astaan u sugnaatay lisidqi اlmuddaci qofkan wax sheeganaya runnimadiisa u oo tusinaysa inuu run sheegayo wadalika kaasna musawarun waxaa lagu suuriyey bian wujida in la helo qatiilun mid la dilay fii maxillatin xaafad aw qaryatin ama tuulo sakiiratin oo yar oo liacdaa'ihi dadka ay col yihiin iska leeyihiin aw amase tafaraqa canhu waxaa ka kala yaacay oo ka dareeray jamcun koox waaya markuu mualif ka soo dhammaaday shuruuddii dacwa dam ee lixda ahayd ayuu halkan wuxuu ka gudagalay wixii ka ratimayey dacwa dam oo ah qasaamadii marka wuxuu tilmaamayaa qasaamadu halka ay gelaysay qasaamadu waxay gashaa buu idhi dilka nafta la dilo ee wax kale ma gasho waxaa kaa baxay nabarkii dhaawacii xoolihii la iyo wixii la halmaada waxaan dil ahayn naf la dilo waxa weeye qasaamadii ma gelayso waaya ee qasaamadu sidoo kale waxay gashaa meel uu lowth jiro lowthkuna waa qariino ama calaamo astaan wey isagaa kuu fasiro wuxuu idhi waxa weeye calaamad xoojinaysa qofkan wax sheeganaya sheegashadiisa waa astaan tusinaysa inuu run sheegayo qofkan sheeganaya in qof laga dilay tusaale ahaan qof qatiila oo la dilay ayaa waxaa laga helay xaafad gooni u soocanoo magaaladii ka baxsan beled ka baxsan waa xaafad gooni u go ama tuulo oo ay iska leeyihiin dad ay col yihiin ninkan la dilay tusaale ahaan nin baa waxaa weeye dakana qabay ama reer bay ka dhexeeyey cadaawad ka dhexaysay reerkii tuuladoodii ayuu soo maray dabeetana asagoo meyd ah unbaa tuuladii laga helay marka dadkii awliyaau dam ee ninkan waxa weeye magtiisa mutaysanaya waxay xaq u leeyihiin in ay ku sheegtaan reerkaasi inay ninkan dileen haddaba in aragugu haddo ayagaa waxa weeye sheeganaya maadaama lowth ay jirto lowthka waa maxay cadaaba ka dhexaysa reerkan marka waxay u badantay inay iyagu dileen marka waa qariino xoog badan marka eh, lawdkaas markii la helo asaamadii baa imaanaysa asaamaduna waa konton dhaarad waynoo imaan doonaa faahfaahinteeda waaya ama koox baa ka dareertay qofka tafaraqa canhu jamcun maxaa looga jeedaa yaani koox ayaa isku soo ciiiday qofkan meel ciiiday ku kulmeen kadibna way dareereen qof meyda meesha kaga tageen tusaaleahaan albaabka kacbadoo kale waa la isku ciiijiyaa ama xajarulaswadka waa la isku cijiijiyaa marka marka la isku cijiyo waa laga yaba qof meesha ku dhinto marka dadkii hadday ka dareeraan meesha qof meyda meesha yaala la arko waxaa muuqata dadkaa ka dareeray inay waxa wey sabab u ahaayeen dilkiisii saas darteed taasina waa lawd lawd wey wtbt اaamau asaamadii waxay ku sugnaanaysaa fi اlqatli dil bimaxali lawin low maalkii lagu dilo meeshii lagu dilo waaya wahuwa lowdkaasina qariinatun waa astaan tusinaysa lisidqi lmudaci qofkan wax sheeganaya runtiisa ama inuu run sheegayo bian wujida waxaabaa la helay qatiilu mid dilay fii maxilatin xaafad gooni u go aw qaryatin ama tuulo sahiiratin oo yar oo liacdaa'ihi dad ay col iska leeyihiin aw amase tafaraqa waxaa ka dareeray canhu qofkii qatiilka ahaa xaggiisa jamcun koox walow taqaabala iska hor imaadaan safaani laba saf oo ciidan oo isdagaalaya liqitaalin dagaal bay iskaga hor imaadeen wankashafuu dabeetana waxay ka faydmeen bay ka yaaceen can qatiilin qof la dilay fain iltaxama haddii uu isgalo qitaalun dagaal oo dagaalkii fooda la isku daro falowthun taasi waa calaamad fii xaqi safi alaakhari safkii kale xaqiisa ayay lowth ku tahay inay ayagu dileen wailaa haddii kale oo aan foodi la dagaalkii aan una bilaabanin fii xaqi safihi falowthu lowth weeye fii xaqi safihi safku asagoo ku jiray xaqiisa ayuu lowth ku yahay iyagu inay dileen wuxuu ku yidhi haddii laba kooxood iska hor imaadaan laba saf oo istagaalaya ayaa iska hor yimid laba gurub dabeetana markay kala baxeen ayuunbaa meeshii waxaa laga helay qof mayd ah oo meeshii lagu dilay qatiil waan eegaynaa haddii dagaalkii uu bilowday oo labadii koox ay galeen oo dagaalka isku galeen taasi waxay astaan u tahay fii xaqi safi alaakhari safkii kale ee ku ku jira maya kii kale inay ayagu dileen haddii laakiin dagaalku uusan bilaamin oo iyadoo waxa weye lais hortaagan yahuun waxa weeye meydkan la arkay waxa weeye xabaddii ama qorigiina isla soo gaadhin oo xabadba aysan dhicin tusaale ahaan waxaa meeshaa muuqata kooxdii asagoo ka tirsanaa inay dileen oo wuxuun kaa qarxay si un lagu dilay kol waran lagu dilay kol waxaa weye jugkana lagu dilay si un in lagu dilay oo kooxdaa uu ka tirsanaa ay dishay baa muuqata yayna u qasdinba hadday doonaan waayo dee qoladii kale dagaalkii mayna soo qaadinoo labadii kooxood mayna isgelinba marka lowthun fii xaqi safi weeye markaas walow taqaabal hadday isqaabilaan safaani laba saf liqitaalin dagal hadday isku qaabilaan wankashafu ay ka dareeraan can qatiilin qof la dilay fain iltaxama haddii uu isgalo qitaalun dagaal fa lowthun fadalika arrinkaasi lowthun waa calaamad fii xaqi safi alaakhiri safkii kale xaqiisa ayuu calaamad u yahay wa ilaa haddii kaleo dagaalkii uusan isgelin oo aan foodal isdarin fa lowthun calaamad weeye fii xaqi safihi safkiisa xaqiisa ayuu lowth u yahay safku asaguu ka tirsan yahay wa shahaadatu alcadli qofka keli ah ee cadliga ah markhaatigiisu lowthun waa calaamad wakadaa saasoo kale cabiidun addoommihii aw mase nisaaun dumarkii waqiila waxaa la yushtaradu waxaa la sardiyaa tafaruquhum kuwan dambe addoommihii dumarkii inay kala baxaan oo ay kala tagaan ayaa shardi ah wa qowlu fasaqatin kuwii fusaaqda ahaa qowlkooda wa sibyaanin carruurta yaryarayd qowlkoodu wa kufaarin gaalada qowlkoodu intaasoo idilba lowthun waa qariino filasaxi muctamad haddaan qaban lowthkii ayuu mualifkii inoo faahfaahinaya waxaa ka midu yidhi hal qof oo cadli ah markhaatigi hal nin hadduu ka markhaati kaco ninkan la dilay qaatilkiisu waa hebel hebel baa dil haduu dhaho kaasi waa lowth ilan waxaa ugu yar sida noo imaan doonta markhaatiga dilka laba qof oo rag ah oo cadlayn ah marka hal waa lowth waaya sidoo kale addoommo koox hadday ka markhaati kacaan qaatilkii kii wax dilay taasina waa lowth maxaa addoommuhu waxa wey markhaatigooda lama aqbalo gebi ahaanba sidoo kale dumar hadday ka markhaati kacaan kooxa ayagana waxaa wey markhaatigooda halka laguma aqbalo markhaatiga dumarka lama qaato wixii ku saabsan dhiigga iyo dilka waaya laakiin waa lowth hadday koox yihiin maxaa yeele inta badan dadkan waxa weeye kooxda ah waxa wey hadalkooda wuu isxoojinayaa beentu way ka dheer tahay haaliban sidaa darteed waa lowth qiil ba wuxuu le maya ee eh, addoommaha iyo dumarka waxaa shardi ah inay kala tagaan hadday koox yihiin waa inaysan hal meel markhaatigooda ku gudanine ayagoo mutafariqayna markhaatigay gutaan mid mid waa inay gutaan si tawaadu usan u dhicino beynta ayna ugu heshiinin qiil baa sidaa leh sidoo kale fusaaqda waa dadka waxa weeye cadaaladda aan lahayn ee faasiqiinta ah qowlka ay ka markhaati kacaan qofkii wax dilay waxa weeye waa lowth ee markhaati ma galaan ayagu caruurta yarna waa saasoo kale sibyaan caruur kooxaa tii ninkana hebel dil annagaa la toogna markuu dilayay ayagona markhaati ma galaan laakiin waa lowf waa qarino gaalo ayaa ka markhaati kacday gaalada markhaatigooda lama aqbalo laakiin waa lowf intaaba khilaaf baa ku jira lakiin sida muctamedka waa lowf maxaa yeel waxaa haalib ah kooxdaas inaysan isku waafaqaynin inay hee ka markhaati kacaan shay ilaa shaygaasi waa xaqiiqo wuxuu ihi washahaadat cadli qofka cadliga ah, shahaadadiisa lowthan waxa weye astaan wey wakadaa saasoo kale cabidun addoomiya nisan ama dumarkii waqiila waxaa la yushtarda waxaa la sarreeya tafaruqun dumarkii inay kala tagaan wa qowlu fasaqatin fusaaqda qowlkooda wa sibyaan carurta yareed qowlkooda wa kufaarin gaalada qowlkooda lowthun intaa soo sheegnaba waa lowth qowlkooda fil asax muctamad haddaan qabanno walow dahara haddii uu soo baxo lowthun lowth oo faqaala u dhaho axadu bnayhi kii la dilay labadiisa inan mid ahaan qatalahu waxaa dilay fulaanu hebel baa dilay wakadaba aakhar kii kalena wuu beeni baطala lowth lowthkii waa uu buraya wa fii qowlin qowl ba wuxuu leey maye laa ma burayo wa qiila waxaa la yidhi laa yabdulu ku buri mahayo lowthkii bitakdiibi faasiqin mid faasiq ah beenintii halkan mualif wuxuu ka gudagalay musqidaati lowth lowthka waxyaabaha ridaya waa saddex halkan intuu noogu sheegay midka koobaad waxaa dadkii dhexlayay ninka la dilay inay isbeeniyaan oo hadalkoodii uu isburiyo tusaale ahaan nin baa la dilay laba inan buu dhalay oo dhexlayay magtiisa dabeetana labadii inan mid ahaan baa wuxuu idhi aabbaheen waxaa dilay hebel kii kalena wuu beeniyey wuxuu been baad sheegaysaa hebel muusan dilin badana loof saa kan waxa weeye yidhi hebel baa dilay la dhaarin maayo konto dhaaro la dhaarin maayo magtiina ninka ka qaadan maayo waaya saasaa muctamada qowl baa wuxuu leeya maye laa xaqiisii lowdkama burayo kii kale hadduu beeniye asagoo xaqiisima buraya asagu konton daarood buu dhaaranayaa intuu bakta ku lahaana wuu mutaysanayaa qiil kale oo saddexaad baa wuxuu leeyahay haddii ninkan beeniyey uu faasiq yahay beenintiisaa uu beeniyey uu yihi hebel ninkanaad leedahay aabbahan wuu dilay muusan dilin beenintaa uu beeniyey waxa weeye ku buri mahaye lowdkii maadaama ninka faasiqa hadalkiisa aan la qaadan laakiin sida saxiixa halkan nin faasiq iyo heyrkiiba farqi uma dhexeeyo bale gaalka xataa waxa wey dhaartiisa halkan waa la rumaysanaya sida noo imaan doonta nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye yuhuudda markii lagu tuhumay inay nin dileen saxaabi ah raggii sheeganaya wuxuu ku yidhi konton dhaarood ma dhaaranaysaa si aad oga qaadataan dhiigga saaxiibkii waxay dhaheen yaa rasuul allah waxaanan arag kama markhaati kici karo haddaba wuxuu hi yahuud baa idinkaga beri noqon konton dhaarood fatubri'ukum yahuud biaymaani hamsiin konton dhaarood bay dhaaranayaanoo beri bay ka noqonayaan magtiinni dabeetana waxay dhan ya rasul allah hum qowmun kufaar waa gaalo marka kama dhowrsanaya dhaarti dabeetna nabig alay slam magtii bixiye marka halkaa waxaa muuqata faasiq iyo gaal iyo meeshan aan la eegaynin maxaa yeele qofkan xaq uu leeyahay uu ku dhaaranaya qofka markuu xaq u leyahay ku dhaaranayo faasiq iyo hayr faasiq loo eegaya midda kale wuxuu beeninayaaba xaq u leeyahay buu burinaya meesha ka saaraya marka lama tuhmayaba waaya walow dahara lowta lowt hadduu soo baxo faqaalu dha axadu ibnayhi labadiisa inan mid ahaan qatalow fulaan hebel baa dilo wakadaba walaakhar kii kalena uu beeniyo batala lowta lowtkii wuu buraya fii qowlin qol buu wuxuu leeyahay laa maya ma buray wa qiila waxaa leeyahay laa yabtulu kuwa buri maayo bitakdiibi faasiqin faasiq beenintii ku buri maayo lowdkii walow qaala hadduu dhaho axaduhumaha midkood qatalahu zaydun zayd baa dilay wa majhuulun iyo midaan la garanayn wa qaala alaakhar kii kalena wuxuu yidhi ee waaridka ahaa bal ee qatalow waxaa dila camrun camar wamajhuulin midaan la garanayn xalafa kullun mid walba ku dhaaranayaa calaa man cayano kii uu cayimay ayuu ku dul oo waxa weye kontankii dhaarood ayuu ku dhaaranayaa walahu markaa wuxuu yeelanayaa rubcu diya diyada afar meelood meel ayuu yeelanayaa wuxuu ku yidhi haddii labadii inan ee waxa weye qatiilku u dhalay ninka la dilay uu dhalay ayna isbeeninin laakiin midba uu nin wax ku sheegto tusaale ahaan nin baa la dilay laba nin buu ka tegey oo dhexlayay midba wuxuu idhi aabbahan waxaa dilay zayd iyo nin aan la gelinoo majhuulah kii kalena wuxuu idhi maya waxaa dilay camar iyo majhuul horta halkan takaadub ma jiro mayna isbeenin maxaa yeele waxaa suuragal ah mid kasta kii uu majhuulka ka dhigay inuu yahay ka kale midkuu cayimay so mid kasta musa dhhin zaydun waa majhuul kii kalena camrun waa majhuul midba kuu ibhaamiyey inuu kii kale kaa kala cayimay inuu yahay baa dhici karta horta marka takaadub ma jiro kaasi waa qodob qodobka labaad mid kasta uu dhaaranaya kii uu cayimay ayuu ku dhaaranaya inuu asagu dilay kii majhuulka uu iska dhaafay ile majhuul uguma dhaaran karee kaa uu cayimay ayuu ku dhaaranaya inuu aabbihii dilay konton dhaaro dabeetana muxuu mutaysanayaa rubcu diya diya rubceed oo muxuu rubcu diya u mutaysanayaa maxaa yeelay dee meesha jirta laba nin oo lagu qiray wax dileen labadii nin waxa weeye ninkan wax ku sheeganaya mid ahaan weyn marka nisfu diya ku waajibanaya soo nisfu diya niskaasna asagii walaalkii baa isku marka niskiisa ayuu ka qaadanayaa oo nisfu nisfu diyana waa rubc soo waxaan idhi labada nin ay wax ku sheeganayaan mid kasta nisfu diya ku waajibaysa soo maha marka ninkan uu cayimay nisfu diya ku waajibaysa nisfu diyana asaga wuxuu ku leeyahay nis buu ku leeyahay niskaana wuxuu matalaa nisfu nis waa rubuc marka rubucu diya ayuu ka qaadanaya walaalkiina kii kale ayuu ku dhaaranaya asna rubucu diya ayuu ka qaadanaya niskii kale ee magta mee majhuulkaasuu la socdaa mid kasta ilan wuxuu leeyahay zaydun waa majhuul camrun waa majhuul niskii kale majhuulkaasuu la jiraa waaya wuxuu hi walow qaala hadduu dhaho axaduma midkood qatala waxaa dila zaydun wamajhuul zayd iyo midaan la garanayn wa qaala aakar kii kalena u dhaho camrun camar baa dilay wamajhuul midaan la garanayn xalafa kulli mid walba wuxuu ku dhaaranaya calaa man cayana kii uu cayimay ayuu ku dhaaranaya inuu dilay walow wuxuuna ku yeelanaya rubcu diya diyada afar meelood meel walow ankara hadduu dafiro almuddaca caleyhi kii wax lagu sheegtay allowtha calaamadii ama astaantii ayuu dafiray fii xaqii xaqiisa ayuu ku dafiray faqaala wuxuu lam akun lama jirin maca almutafariqiina kuwii ka dareeray canhu sudiqa waa lagu rumaynayaa biyamiinihi wallaahidiisa wuxuu ku yidhi ninbaa ku sheegtay koox inay nin dileen oo wuxuu yidhi ninkana tageen kadibna ka dareereen isagoo hee meeshii yaallo oo meyd ah. wuxuu idhi waa shanta nin buu idhi shantii mid ka ah ayaa wuxuu idhi raggii meesha ka dareeray kumama jirin ba anugu ka mid ma ahayn raggii meesha ka dareeray waaya marka wuxuu inkiray allawha fii xaqihi lawdkii waxa wey ninkan inay ka yaaceen isagoo mayd ah ayuu inkiray oo wuxuu ihi anugu kumama jirin ba raggaa ka dareeray malaa nin kalaad igu khaldaysa marka taasna waxay ka mid tahay min musqidaati lowth oo waxa weye sudiqa biyamiini ninkana dhaartiisa lagu rumaynaya waa le ku dhaaro inaadan ku jirin raggaas hadduu ku dhaarto lowdkii xaqiisuu ku burayaa marka waxay ka mid tahay min musqidaati waxaan nidhi waxyaabaha lowdka rida mualifku noo sheega waa saddex kanna waa kii labaad wuxuu hi ankara hadduu dafiro almudda calayhi wax lagu sheegtay allowta lowdkii hadduu dafiro fii xaqihi xaqiisa oo faqaalo dho lama kun lama jirin maca almutafariqiina kuwii ka dareeray canhu xaggiisa kan la dilay sudiqa waxaa lagu rumaynaya biyamiinihi wallaahidiisa walow dahara hadduu soo baxo lowtun lowt hadduu soo baxo biasli qatlin dil asalki duuna camdin kas la'aanti wa khaطa'in gaf la'aanti falaa qasaamata qasaama ma jirto fi laصaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi lowth baa soo daahiray lowskaas lowthkaasna ama qarinadaas waxay muujinaysaa un dil laakiin dilku qaabku ahaa inooma caddaynayso ma kas buu ahaa ma kamaa buu ahaa ma caddaynayso marka qasaamo ma jiraysaa falaa qasaamata qasaama markaa ma jirto oo waayo haddee waxa weeye mulaq alqatl waxa weeye qatli layska ilaaqay ma faa'iideynayso qofkii qaatilkaa ah in la dalbado maxaa laga dalban ma qisaas baa laga dalban ma waxa weeye mag baa laga dalban marka waa in la caddeeyaa dacwaduna ma sugnaanaysaan horey soo tilmaanay haddii aan la caddaynin dilku qaabku u dhacay sidaa darteed halkan qasaamo ma sugnaanayso marba haddii lowth uu jiro laakiin lowthkaasi uusan noo caddaynaynin dilku inuu ka sahayanoo kama aha markaa qasaamo ma jirto sida asaxa ah waaya khilaaf alasaxna wuxuu leeyahy maya qasamadu way jiraysaa si aan uga ilaalina dhiiggii inuu hadur noqdo waaya wuxuu uhi walaa yuqsamu qasaamadii lagu fulin maayo oo lagu dhaaran maayo fii arafin araf wa itlaafi maalin iyo xoolo baabi'intood ilaa fii cabdin addoon mooyaane fi ladhari muctamad haddaan qabanno wuxuu uhi ma gasho daraf xubin la gooyey xubin la gooyey maala gacan ama il ama wixii la halmaada waxa wey asaabadu ma gasho asaabada san hore usoo tilmaanay waxay khaas ku tahay fii qatli nafsin naf la dilo ma gasho maal xoolo la baabi'iyey asaaba ma gasho ila asaabada waa konton dhaarood waxa wey nafta unbay gashaa waaya laakiin xoolihii waxaa laga soo reebay addoonka addoon haddii la dilo qasaamo way gelaysaa hadda waa xoolo ugu hadda laakiin addoonkani dhinacna waa insaan oo axkaamtii insaanku ka qaadanaya dhinacna waa xoolo oo axkaamtii xooluhu qaadanaya marka halkan waxaa la rajaxay dhinacii waxaa weeye bini aadamnimada ayaa la rajaxay oo waxa weeye maadaama naf la dilay naftuna waa macsuum xurmay leedahay saa darteed waxa weye khasaamadii way gelaysaa sayidkiisii baa ku dhaaranaya kontonkii dhaarood saa darteed mutesanaya wuxuu uhi walaa yuqsamu lagu dhaaran maayo fii arafin xubin wa itlaafi maalin xoola baabi'intooda ilaa fii cabdin addoon mooyaan fi adhari muctamad haddaan qabano wa hiya qasaamadu waxa weeye an yaxlifa inuu dhaarto almuddaci kii sheeganaya calaa qatlin dil inuu ku dhaarto dilkaasoo iddacaahu uu sheegtay khamsiina yemiina konton dhaarood walaa yushtaradu lama shardiyo muwaalaatuhaa kontonkaa dhaarood inay xidhiidhaan cala madhabi muctamad haddaan qabano walow tahalalaha hadduu soo kala dhex galo junuunun waali aw iqmaa'un ama miirdawoolid banaa wuu binaynaya walow maata hadduu dhinto lam yabni halkii ka sii wadi maayo waariu dhexlihiisii calaa saxiix muctamedad aan qabano halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa qasaamada sifadeeda qasaamada maxayta qasaamada waxa weeyaan buu idhi qofkii dil sheegtay qof qariibkiisi ah oo xigaalkiisa in la dilay inuu ku dhaarto dilkaa uu sheegtay konton dhaarood konton dhaarood inuu ku dhaarto ayaa waxaa la yidhahdaa qasaama taasna waxaa daliil u ah xadiidkii saxiixayn ku soo arooray min xadiidi sahl bni khayama radi allahu tacaala canhu wuxuu ihi sahl waxaa tegey buu ihi cabdilaahi bni sahl muxayisatu bni mascuud labadaas saxaabi ayaa waxay aadeen khaybar meesha la yidhahdo khaybarna waa magaalo ay yahuuddu deganayd markaana waxaa udhexeeya nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo reer khaybar sulx heshiis baa udhexeeya dabeetana muxayiso iyo cabdilaahi bni sahl way kala tageen muxayise umaa goor dambe u yimid cabdilaahi bni sahl oo la dilay oo dhiiggiisii waxa weye dhex jiifa dabeetana wuu aasay madiinu u yimi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayuu u yimid asaga iyo cabdiraxmaan ibni sahl iyo xuwayisa oo walaalkii ah waxay dhah ya rasuul allah yahuud baa ninkaa naga dishay markaa xaqa annagii baan ka doonaynaa yuhuuddiina way inkireen annagu maana dilin bay dhah ninkaas dabeetna nabig alay slam wuxuu ku yidhi ataxlifuuna watastaxiquuna dama saaxibikum war ma dhaaranaysaan oo ma mutaysanaysaan dhiigga saaxiibkiin riwaayo kalena nabig wuxu uhi alayh slam taxlifuuna waad dhaaranaysaan hamsiina yamiina konta dhaarood watastaxiquuna dama qaatilikum yacni kii idinka dilay dhiiggiisa ayaad mutaysanaysaan aw saaxibikum ama saaxiibkiin dhiiggiisa ayaad mutaysanaysaan waa shaku raawi waxay dhaheen yaa rasuul allah kayfa na'hudu biqowmin kufaar biqowli kufaarin gaalo qowlkood seen u qaadan karraa bay dhaheen waaba gaale ah dhaartiina way diideen waxay dhaheen shay-un lam narah bay dhaheen waa waxaanaan arki ya rasul allah sen ugu dhaaranayna dabeetna nabg alay slam baa magtii bixiyey oo baytimaalkii muslimiintu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam haddaba u fiirso halkan nabiga calayh salaam wuxuu dhaartii u soo jeediyey dadkii wax sheeganaya muddaciga ah asal ahaanna dhaartiida iska leh muddaa calayhi soo maa albayinau cala lmuddaci walyamiinu calaa man ankar haddaba qasaamadan waxaa laga soo reebay asalkaas oo ahayd albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar qofka wax dafira ee mudacaleyga ah ayaa dhaaran jira halkana waxaa la dhaarinayaa qofkii muddaciga ah wuxuu idhi wahiya qasaamada waxa weya an yaxlif inuu dhaarto almuddaci kii sheeganaya calaa qatlin dil idacaahu uu sheegtay hamsiina ymiina konta dhaarood inuu ku dhaarto wey walaa tushardu lama shardiyo muwaalaatuha kontankii dhaarood in la xidhiiya calmadhabi muctaba haddaan qaban walow takhallala hadduu soo kala dhex galo junuunun waali aw iqmaa'un ama miirdabool bana halkiibuu ka sii wadaya oo dhaarihii u laabnaa amuu dhammaystiraya walow maata haddii uu dhinto kii dhaaranayey ee dhaarta qayb dhaartay lam yabni waxa wey halkii ka sii wadi maayo o ku dhisi maayo waariu kii dhaxlay intii u dhaartay ka dhamaystiri mahaye dib buu usoo bilaabaya cala saxiix muctamada qaba wuxuu ku yidhi shardi ma aha kontanka dhaarood in hal meel wada dhaarto hal waqti la wada dhaarto in la shardi maaha waxaa bannaan maalin kasta qaadigu inuu hal dhaar u dhaariyo konton cisho inuu maalin walba hal dhaar u dhaariyo ayaa bannaan inuu hal goob kontanka dhaarood ku dhaartana waxa weeye way bannaanta haddii waale ee soo kala dhex ka war qofkii markii maalan kontanka dhaarood uu dhaaranayay soddon markuu dhaartay ayuu waashay kadib buu haddana soo miirsaday e, dhaartii ma sii wadi karaa wuu sii wadi karaa sidoo kale haddii uu miir daboolmay markuu afartan dhaartay ayuu kooma galay kadibna uu soo miiraaday tobankii u laabnaa ayuu ku darayaa saasayna kontonka ugu idisha haddii uu dhinto ka warran ninkii dhaarihii kontonkaa qayb ka dhaartay dhaxlihiisii waaridkiisii waxa wey intii laabnayd muu dhaaranaya maya ma dhaaranayo maxaa yeelay dhaaruhu waa hal xujo wada socdo kontonka dhaarood saa qofka ku mutaysan mahaya xaq qof kale dhaarti dhaartu waa xuja qaasir ah xuja mutacadiya ma aha qof kale xaq uma sugto ee naftaada may aq u sugi kartaa walidaalika waa inuu qofkii waaridka ah kontinkii dhaarad uu dib usoo bilaabaa walow kaana hadduu u sugnaaday lilqatiili kii waxa weeye la dilay waaratun dhaxlayaal wuzicad waa loo qaybinayaa dhaarihii bixasab alirti dhaxalka intuu say u kala lahaayeen wajubira waana la kabaya almunkasiru waxa weeye wixii jabay wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay yaxlif wuu dhaaranaya kullun mid walba hamsiina konton buu dhaaranaya waaya wuxuu ku yidhi haddii qatiilkii kii la dilay uu lahaa warao maalan laba inanuu dhalay ayuu ka tegey kan la dilay say dhaxalku kala lahaayeen ayaa lagu kala qaybinayaa midkiiba han iyo labaatan buu dhaaranayaa wuxuu ka tegey inan iyo inan de lidakar mil xadin untaya soo maahayn baxasab irti baa lagu qaybinayaa inankii wuxuu dhaaranaya labalaab inantu intay dhaaranayso marka kontankii dhaaradumaa loo kala qaybinaya sida dhaxalka lagu kala qaybinayay unbaa warafadii lagu qaybinayaa mid kasta dhaarta wuu soo gelaya waaya haddii jajab uu yimaadana oo maalan qofkii kusoo hagaagto laba dhaar iyo badh ama saddex dhaarood iyo badh ama toban dhaar iyo badh badhkaa uu dhammaystiraya oo dhaar dhammaystiran ayuu dhaaranayaa tusaale ahaan ninkan wuxuu ka dhintay an inan bu ka dhintay anta inan kontank uga qaybsanaya midkiiba toban dhaarood buu dhaaranaya hadduu saddex ka dhintay ka war midkii wuxuu dhaaranaya toddobiyo toban dhaar maxaa yeelay labiyo lix iyo toban iyo badhba kusoagaagi laha marka badhka waa la dhamaystira midkiiba toddobiyo toban dhaarood ayuu dhaaranaya wahaakadaa haddii ay afar yihiin afartii jajan baa soo gelay midkiiba saddex iyo toban dhaarood ayuu dhaaranaya wahaakada wuxuu ku yidhi qowlba wuxuu leey maye mid walba oo waxa weeye warasadii ah loo qaybin mahayo konton dhaarood buu isku dhaaranaya hadduu shan idan ka tegay mid kasta konton dhaarood buu dhaaranaya dhaartii kontanka ahayd loo qaybin maayo qowl baa saale walow nakala haddii uu aamuso uu ka gaabsaday axaduhumaa labadii waarif mid ahaan ayaa ka gaabsaday dhaarti xalafa alaakharu kii kalaa dhaaran doona hamsiina konton walow qaaba hadduu maqan yahay midkood xalafa alaakharu kii kale ayaa wuxuu dhaaran doonaa khamsiina konton wa akhada wuxuuna qaadan doonaa xisatahu qaybtiisii ama sadkiisii wailaa haddii kale sabra waa u sabrayaa lilqaa'ibi kii maqnaa waaya wuxuu idhi laban inan hadday yacnii ay sugayaan aabbahood dilkiisa oo maalan waxay sheegteen aabbahood inuu ninkaasi dilay waxaa laga rabaa mid kasta inuu dhaarto waxa weeye yani an iyo labaatan iyo an iyo kala qaadan lahayn marka midkood hadduu ka gaabsada ka warran dhaarti dhaanu dhaaran mahayo dhaarta wuu ka cabsaday kii kalaa konton dhaaranaya han iyo labaatan dhaaran mahayo konton buu dhaaranaya maxaa qasaamada waxaa weeye kama yaraanayso konton konton buu dhaaranayaa xisadiisii wixii magta kaga soo aagayana waa la siinaya haddii ka warran labadii inan mid ahaanuu maqan yahay midna uu joogo kaa jooga waxaa weeye konton dhaarood buu dhaaranaya kaa jooga konton dhaarood buu dhaaranayaa kadibna sadkiisii waxa weeye kaga soo hagaagayay dhaxalka ayuu qaadanaya labada midka kalena markuu yimaado ayuu asna waxa weye an iy labaatan dhaaranaya sadkiisina waa la siinaya hadduu doonana uu iska sugaya kaa maan ilaa ka imaanayo kaa maan ilaa ka imaanayo markaa an iy labaatan iyo an iy labaatan ayay u qaadanayaan walowna kale haddii u aamuso uu ka gaabsado axaduhumaa labadii waxa wey waaris mid ahaan hadduu ka gaabsado dhaati xalaf alaakharu kii kala wuxuu dhaaranaya hamsiina konton walwaqaaba hadduu maqan yahay midkood labadii xalaf alaakharuka kalaa wuxuu dhaaranaya hamsiina kan jooga ayaa wuxuu dhaaranaya hamsiina konton dhaarood wa akhada wuxuuna qaadan doonaa xisata wixii kaga soo hagaagaya magta wa ilaa haddii kale uusan konton dhaaranaynin sabra wuu u sabraya lilghaa'ibi ka maqan ilaa uu ka imaanayo walmadhabu muctamad waxaa weeye ana yemiina almuddaca calayhi kon wax lagu sheeganayo dhaartiisa bilaa lowtin lowt la'aan waxa weeye waxa wey wax lagu sheeganayo walmarduudata iyo dhaartii lagu celiya cala almudaci kii wax sheeganayey ama mase cala almuddaca caleyhi ka wax lagu sheeganayey maca lowthi lowth maciisa ahaatay walyamiina iyo dhaartii maca shaahidin shaahid maciisa ahaatay hamsuuna waa konton afar suuro halkan kugu sheegay oo afarta waxa weeye ee dhaartu ay konton noqonayso wuxuu ku yidhi haddii waxa weeye ninkan muddaca caleyhiga ah wax lagu sheegto bilaa lowthin calaamama maba jirtaba laakiin waxaa la yidhi ninkan ayaa waxa weye ninkan dilay baa laidhi ama aabbaha naga dilay tusaalahaan waa yemiin lmuddaca calayh dhaartaas uu dhaaranaya mudda caleyhga markan maadaama uusan lowt jirin asagaa la dhaarinaya waa yemiin almudda caleyh maadaama asaga wax lagu sheeganayo lowtna uusan jirin asagaa la dhaarinaya konton dhaarood buu dhaaranaya waa mudda caleyhga la socda kii wax lagu sheeganaya suu isku beri yeelo konton dhaarood waa inu dhaartaa waaya alyemiin almarduuda waa ymiintii lagu soo celiyey muddaci kii wax sheeganayay ayaa lagu soo celiyey kii hadda suuradda hadda aan sheegayn laftirkeeda weeyaan ee bilaaloodka ahayd kii waxa weeye mudda caleyga la yidhi konton dhaaro dhaaro uu ka gaabsaday uu ka cabsaday dhaartii waa la soo celiyey waxa lagu soo celiyey hee muddacigii asna muxuu dhaaranaya ma hal dhaar buu dhaaranaya maya konton dhaarood buu dhaaranaya waaya aw lmuddaca caleyh muddaca caleyga haddii uu lowth wato dhaantii lagu soo celiyey oo maxaa looga jeedaa ninkan wuxuu sheegtay dil lowthna wuu haystay kadibna waxaa la yidhi konton dhaarood dhaaro kontonkii dhaarood buu ka gaabsaday dhaartii waxaa lagu soo celiyey muddaacadaygii kii uu ku sheeganaya dilka ayaa lagu soo celiyey maadaama lowthku jiro konton dhaarood baa isna dhaaranaya walyemiin maca shaahid ninkan muddaciga ah shaahid baa la socda hal markhaati buu sitaa laba nin ma sita hal nin baa la socda oo markhaati ah oo uga markhaati ah dilka asaguna dhaartiisu ku xoojinaya ilan hal nin markhaati ma gale waa inuu dhaarta ku xoojiyo dhaartaa ku xoojinayo ma hal dhaarba maya waa konton dhaarood maadaama meesha dil uu jiro konton dhaarood buu dhaaranaya wuxuu ku yihi walmadhab muctamad waxaa weeye ana yamiina almuddaci calayka wax lagu sheeganaya dhaartiisa bilaalowti lowtlaan wax lagu sheeganaya walmarduudati dhaarti lagu sheegaya cala almuddaci kii wax sheeganayay aw amase cala almuddaci calayhi wax lagu sheeganayay maca lowti lowt maciis walyamiina iyo dhaartii maca shaahidi shaahid maciis ahaata khamsuuna waa konton wayajib waxaa ku waajibaya bilqasaamati qasaamadii fii qatli khada dilkii kamaal ahaa aw shibi camdi ama shibi camdiga ah diyatun mag baa ku waajibaysa cala caaqilati caaqiladii wafi lcamdi kaskiina cala lmuqsami caleyhi kii lagu dhaaftay ayay magtaasi ku waajibaysa wafi lqadiimi qadiim wuxuu leeyahay maye qisaasun qisaas baa waajibaysa halkan wuxuu ku tilmaamayaa waxa ku waajibaya qasaamada qasaamada haddii lala yimaado oo la dhaarto kontankii dhaarood maxaa ka waajibaya wuxuu ku yidhi hadduu qatligu yahay qatli khaa ama hadduu yahay ama shibh camduu yahay waxaa waajibaysa diyo mag ayaa lagu yeelanaya caaqiladii tolkii baa magtaa bixinaya laakiin shibh camdigana waa muqallad waxa weeye khaطأna waa mukhafaf waaya haddii camdi uu yahayna dilkaas qofkii muqsam calayga ahaa ee lagu dhaartay ayaa lagu leeyahay magtii isagaa magtii lagu leeyahay waaya mag baana waajibaysa saasuu qowlka jadiidka imam shaafici ku tegay maxaa yeel xadiidkii bukhaari ba wuxuu tilmaamayaa nabigu wuxuu hi alayhi salaatu wasalaam qoladii yahuud wuxuu ku uhi ima an taduu saaxibakum ninkan magtiisa waa inaad bixisaan aw mase tu'dinuu bixarb ama dagaal aad iclaamisaan labadaa mid wax ka dhexeeya ma jiro marka maadaama nabigu alay slam u yidhi inaad mag bixisaan meesha waxaa muuqata inay mag un ka waajibaysa qasaamadii waaya midda kale waxaa waxaan dhaar weeyaan dhaartanna waa calaamo daciifa ah. sida markhaati oo kale ma ah sidaa darteed ma sugi karto qisaas waaya qowlka qadiimka wuxuu leyahy maya qisaas baa ka waajibaysa culamada qaarna qowlkan ay ku tageen maxaa yeelay nabiga alay sl slam wuxuu yidhi ataxlifuuna watastaxiquuna dama saaxibikum war ma dhaaranaysaan wuxuu ku leeyahay qoladii waxa weye laga dilay ninka war ma dhaaranaysaanoo ma mutaysanaysaan dhiigga saaxiibkii marka dhiigga waxay ku macneeyeen qisaas laakiin wuxuu kaga jawaabay qowlka jadiidka ah halkan calaa xadfi taqdiir weeyaanoo meesha waxbaa ka xadfano waxa weeye atastaxiquuna watastaxiquuna badala dama saaxibikum saaxiibkiin dhiiggiisa bedelkiisa oo magti ah markaa ma mutaysanaysaan si waxa weye riwaayaadkii loo jamciye maxaa yeele nusuus kale ayaa meeshii noo taalla saan riwaayaadka u jamcin midda kale magta waxaa laga cabiraa dhiig dhiig baa laga cabiraa min baab altacbiir can asabab wairaadat اlmusabab waa majaaz qowlka qadiimka hadaba saasuu leeyahay wayajib waxaa ku waajibaya bilqasaamati qasaamada sababteeda fii qatli khada'i dilkii khada'a aw shibil camdi ama shibil camdigi diyatun diya ayaa ku waajibaysa cala caaqilata caaqilada wa fi lcamdi dilkii waxa weeye barheerka ama ogaanka ahaa cala almuqsami caleyhi kii lagu dhaartay dushiisa oo jaaniga ahaa ayay ku waajibaysaa tolkii waxba loo raacan maayo wa fi lqadiimi qadiim wuxuu leeyahy maya qisaasun baa ku waajibaysa dilka camdiga ah qasaamadii walow daca hadduu sheegta camdan kas hadduu sheegto bilowthin dil bareer u sheegtay bilowtin maca lowtin maci ahaaday calaa alaatin saddex xadar ah, axaduhu midkood uu yahay aqsama wuxuu ku dhaaranayaa calayhi kaas hamsiina hamsiina konton buu ku dhaaranaya dhaarood wa akhada wuxuuna ka qaadan doonaa ulua diyati magta saddex meelood meel fain xadar aakharu kii kale hadduu yimaado aqsama calayhi asna wuxuu ku dullaaran doonaa hamsiina konton wa fii qowli qol ba wuxu leey labaatan buu ku dhaaranayaa waase goorma markuu konton ka dhaaranayo kan dambe in lam yakun hadduusan ahayn dakarahu mid ku sheegay kaa kale fil aymaani dhaarihi wailaa haddii kale fayambaqii waxaa habboon aliktifaau in lagu kaaftoomo bihaa waxa wey dhaaraha hore binaan inagoo ku dhisayna calaa sixati alqasaamati qasaamadii inay ku ansaxayso fii haybati lmuddaca caleyhi ka wax lagu sheeganaya maqnaanshahiisa wahuwa alasax waana sida muctamadka ah wuxuu ku yidhi ninkani wuxuu sheegtay dil camdi ah oo lowth ula socdo saddex nin buu ku sheegtay hebel iyo hebel iyo hebelba aabbahay dileen waaya kas bayna u dileen lowt iyo qarinan uga haystaa marka saddexdaas mid baa ka jooga saddexda nin wax ku sheeganaya mid baa xaadir oo maxkamaddii taagan labada kalena way maqan yihin horta bal midkaa jooga konton dhaarood waxa weeye ha ku dhaarto konton dhaarood buu dhaaranayaa inuu ninkani dilay aabbihi uludiya magtii marka saddex meel loo qaybina meel buu ka qaadanayaa ilan saddex nin baa wada dishay soo maaha su asagu sheeganayo marka uludi ayaa ninka lagu leeyay saddexdii ayaa magti loo qaybanaya uludiyuu ka qaadanaya kii kale haddana soo xaadiray ee labaad kaana wuxuu ku dhaaranayaa konton dhaarood buu ku dhaaranayaa waaya qowlba wuxuu leeya maya shan iyo labaatan ayuu ku dhaaranayaa marka markan leeyahay konton dhaarood buu dhaaranayaa waa haddii uusan dhaarihii hore uusan ku xusin markuu markii hore dhaaranayey hadduusan dhihin wallaahi inay aabbe yani inuu hebel iyo hebel iyo hebelba saddexdaa nin bay aabbahay wada dileen hadduusan dhihin wayaan oo hal nin uu sheegi u lahaa maalan wallahi inuu ninkani aabbahay dilay wallahi inuu ninkan aabbahay dilay yani hal nin uu dhaarta hadduu ku sugayey markaa inuu kan dambana waa inuu ku dhaartaa oo konton dhaaro asna ku dhaartaa maxaa yeele dhaarihii hore muusa soo hosgelin ogaad soo ma marka qaydkan uu ku leeyahay in lam yakun dakarahu fi اlaymaan qayd oo ma aha lama socdo qowlkan dambe fii qawlin ah ee waxa wey wuxuu qayd u yahay qowlkii hore ee khamsiina yamiini lahaa waaya masaladayn kaa hoos bixin laakiin haddii uu kontonkii dhaarooda hore uu ku sheegay ninkan dambe waxa wey markaa konton dhaarood oo dambe u baahan mahay kuwii hore ma lagu kaaftoomaya maxaa yeele dhaarihii hore ayuu soo hoosgalay kan labaad ka saddexaadna labaad buu la mid yahay marka fayanbagi اliktifaau biha kontonkii dhaaroodii hore maa lagu kaaftoomayaa binaan calى صixaةi اlqasaamati fii haybat اlmuddaca calayh waxaan ku dhisaynaa in qasaamadii ay ku asaxayso ninkii muddaca calayhiga asagoo maqan khilaaf baa ku jira lakiin sida muctamadkaa qofkii lagu sheeganayey muddaca calayhiga asagoo maqan kontonkii dhaarood waa la dhaaran karaa marka inagoo taa ku dhisayna haddii uu ku sheegay dhaarihii kontonka ah waxa weye ma soo celinayo markaa ka dambe uu soo xaadiro wuxuu i walow dacaa hadduu sheegto camdan ay qatlan dil camdan oo bareen ah bilowtin maca lowtin lowt maciisa calaa alaatin saddex buu ku sheegtay xadara uu xaadir yahay axaduhu midkood saddexdaas aqsama wuxuu ku dhaaranaya calayhi kaa xaadirka ah khamsiina konton dhaarood wa akhada wuxuuna ka qaadan doonaa uluta diya magta saddex meelood meel fain xadar hadduu yimaado aakharu kii kale aqsama calayhi khamsiina konton kale ayuu ku dhaaranayaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leey maye khamsan wa cishriin shan labaatan buu ku dhaaranayaa sida iyagoo soo wada xaadire oo kale hadday wada joogi lahaayeen waxa weye mid kasta waxa weeye ee an labaatan iyo an saas dhaaran lahaa laakiin markuu konton dhaaran waa marke in yakun hadduusan ahayn dakarahu mid sheegay kee kan dambe hadduusan ahayn mid sheegay fil aymaani dhaarihii kii hore ku dhaartay wa ilaa haddii kale uu ku xusay dhaarihii kii hore faymbai waxaa haboon aliktifaau biha dhaarihii hore in lagu kaaftoomo binaan inagoo ku dhisan calaa sixati alqasaamati qasaamada inay ku asaxayso fii qeybati lmudda calayhi wax lagu sheeganaya asagoo maqan wa huwa asax waa sina muctamadkaa waman qofkii istaxaqa mutaystaa bedela demi dhiigga bedelkiisa aqsam uu dhaaranaya walow mukaataba walow huwa mukaataba mukaataba ha ahaadee liqatli cabdihi addoonkiisa dilkiisa u dhaaranaya wuxuu ku yidhi qofkii dhiigga bedelkiisa mutaysta waa magtii ah wuu dhaaranaya dhaarihii waxawey kontanka ahaa ee qasaamada ah ayuu la imaanaya hadduu doono muslim ama gaal ahaado ama faasiq ahaado maxjuur ama uysan ahaanin almuhim dhiigga qofka inuu mutaysanayo ma muhiima rag iyo dumar wuxuu yahayba hadduu doono mukaataba ha oo u dhaaranaya addoonka uu iska lahaa dilkiisa mukaataba waad waa addoon isaga laftiisu laakiin waa addoon nooc ma yani madax bannaani leh oo waxa weeye u shaqaysanaya sidii u xoroobi lahaa oo sayidkiisii uu xoolo ku shardiyey si uu xoroobo marka addoommo wuu milkin karaa addoomihiisii mid ka mid ah hadii laga dilo asna wuu dhaaran karaa ay maantii kontanka ahayd ee qasaamada ahayd maadaama magta uu mutaysanayo magta asagaa iskale wuxuu ihi waman qofkii istaxaqa mutaystaa badela dami dhiigga bedelkiisa aqsam uu dhaaranaya walow mukaatab ahaada biqatli liqatli cabdihi yuqsim u dhaaranaya liqatli cabdihi addoonkiisa dilkiisa waman qofkii irtada ridooba falafdal waxaa fadli badan taakhiiru aqsaamihi dhaarihiisa in dib loo dhigo liyuslimu soo islaamo fain aqsam hadduu dhaarto fi riddati dhexdeeda saxa dhaartaasi waa ansaxaysa cala madhabi muctamad haddaan qaban waman qofkii laa waarita lahu dhaxla aan lahayn laa qasaamata fiihi qasaamo kuma dhexdiisa wuxuu ku yidhi haddii qofkii uu ridoobo qofkii waaridka ahaa ee qasaamada looga fadhiyey ayaaba diintii ka baxay walciyaadu billaah markaa ma la dhaarinaya oo kasaamadii ma soo gelaya wuu soo geli karaa kasaamadii laakiin waxaa fadli badan in dib loo dhigo in dib loo dhigo ayaa fadli badan si uu soo islaamo maxaa yeele marka uu murtadka yahay waxaa suuragal ah inuusan ka fiirsanin ama uusan ka tawarucin ka xalaalmeeranin dhaarti isagoo beeshiga laga yaba inu iska dhaarto maadaama murtad uu yahay marka markuu islaamnimada usoo laabto ayaa la dhaarinaya haddii ridada dhexeedu ku dhaarto ka war hadduu asagoo murtad u dhaarto dhaartiisu waa asaxaysaa magtiina u mutaysanayaa maxaa yeelay nabiga salaam yahuudda dhaarahoodii wuu tirsaday oo waxbuu ka soo qaaday marka taana waxay tusinaysaa qofka gaalka ah dhaartiisu inay kale khasaamada lagu sheegayaba sideedaba waxa wey dhaaro loo dhaaranayo in mag lagu mutaysto magtuna waa xoolo marka waa nin shaqaysanayo xoogsanayo may mid tahay ninka gaalka ahna dee waa loo ogolyaa wixii xoolihiisa uu ku sugayo inuu ku dhaarto dhaatiisana waa la qaadanaya ka waran haddii qofkii waxa weye la dilay ee qatiilka ahaa ee lowdka loo hayay waari uusan lahayn waari mucayana male yani dad dhexlaya mamaleba gebi ahaanba oo muslimiinta ama baanka muslimiinta ayaa lagu shubayaa xoolihii uu ka tegey qofka qasaamo maleeya oo ma lagu dhaaran karaa konton dhaarood maya yaa ku dhaaran dadka mutaysanaya dhiiggiisa waa muslimiintaas cumuum muslimiin weya maadaama waarid uusan lahayn de muslimiinto dhanna konton dhaarood lama dhaarin karo walidaalik qasaamo ma jirto maadaama aan la wada dhaarin karin muslimiinto idil waman qofkii irtada ridooba faafdal waxaa fadli badan taakhiru aqsaami dhaarihiisa in dib loo dhigo liyuslim si usoo islaama fa in aqsama hadduu dhaarto fi riddati riddada dhexdeeda sax uu asaxayaa qasamkaasi cala madhabi muctamad haddaan qabano waman qofkii laa waarid lahu dhaxla aan lahayn qof dhaxlaya uunu u sugnaan laa qasaamata fiihi qasaama kuma sugno halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsal allah waslm ala nabina